la bardaashiya kan baa xoolo lagu xukminayo axkaam weeyaan wayuqiimuuna alxuduuda xuduudana way ogayaan oo ninkii xad ay ku waajibto wayunfidu wuxuu fulinayaa man bacdahum ninkii ka dambeeyana axkaamahum axkaamtii xukumeen hadday dhintaan xataa dadaal baa laga fulinaya wa axkaamuhum axkaamtaas ayagane akhbaarun canhum ayagoo laga waramo waay ninkii dhintay markii xukumkiisa la fulinayo waa hadalkiisa oo la warinayo waay waa hal qof oo hadalkiisii lasii gudbinayo fa fii maa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay oo min sunnati rasuulillaahi ah uma maa ajmaca almuslimuuna calayhi dadka muslimiinta waxay ku ijmaaceen ah oo minhu mimaa taqadama dilaalatun baa ku sugan caddayn calaa farqin kala geyn bayna alshahaadati waalkhabari waalxukmi shahaadadii oo markhaatida ah iyo walkhabari oo xadiidka nebi ah nebiga ah iyo walxukmi oo xugum la fuliya ah intaba waxaa weeyaan mid kastaba axkaam goonia ah, meelna way isaga soo dhacaan meelna way ku kala tagaan intii kuu sheegaa uu daliil ah buu leeyahay alaa taraa ma arkaysido anna qadaaa alqaadi ninka qaadiga qadihiis cala arajuli oo ku xukumay lirajuli oo u xukumay inamaa huwa khabarun weeyaan waa waramid khabarkoo yukhbiru bihi ninkaas uu waramayo qaadiga ah can bayinatin ou ka waramayo bayinadoo tahbutu cindahu agtiisa ku sugnaanayso ninkaan waxaan waxaan aan ugu xukumay ninkaanna aan u siiyey markhaati cad oo aniga agtayda ku sugnaatay awgeed uu leeyahay hadalkiisaasaa wuxuu ahaanayaa khabar oo ah in la fuliyo aw iqraarin buu wax ku fulinayaa iqraarkoo min khasmin ninkii dooda ku jiri ah haddiin markhaati lahaynin laba nin baa ku dooday ninkaan xoolahaasu iga qaba kana igama qabo iyadoo saas laleeyahay nin kamidaa ah yidhi xoolaan sax anaa ka qabo iqraarun min khasmin waxaa la yidhahdaa sayid eh, albayina aliqraar lianna waxaa dhici karta labadaan qofood ninkaan xoolahan waa ka qaba been inay sheegaan waa dhici karta laakiin ninka anaa wax ka qaba hadduu yidhaahdo meel looga raaco ka dambaysa malah ayadaa ugu adag marka ninka qaadiga ahay ninkaan xoola wuu ku xukminaa ninkaanna waa uu xukminaa imaa bibayinatin tahbutu cindahu aw iqraarin ninkii xoolaha lahay baaba yaatil iqraarkoo min khasmin ah khasmigoo aqara bihi bidalika alxaqi qiray cindahu cinda alqaadi ku qiray khasmigoo aqara qiray bihi bilxaqi cindahu cinda alqaadi ku qiray wa anfada marka waa xukmina ninkii qaadi waa fulinayaa alxukma fiihi xukumkaas asiga ah ee sugnaaday imaa bibayinatin aw biiqraarin min khasmin ku sugnaaday wuu fulinaya falamaa kaana yalzamuhu markuu ahaa falamaa kaana markuu ahaado yalzamuhu qaadigii inuu ku laasimaayo bikhabarihi asiga khabarkiisaas an yunfidahu inuu fuliyo bicilmihi kaana wuxuu ahaaday qaadiga khabarkiisaas fii macmna almukbiri ninka waramaaya macnihiisa bixalaalin ka waramaaya xaraami haddii ay tahay buu leeyay ninkii qaadiga ahay haddii in bayinadii ay sugnaato xoolo uu ku xukminayo hadalkaas uu ridayo waxay tahay macnaheeda xoolana waa xalaalinayaa nin u xalaalinaya ninna waa ka xaaraantinimaynaya marka waxaa weeyaan hadalkaas ninka keligiis uu yiriyay tarataba calayhi taxriimun wa taxliil saasuu leeyahy falamaa kaana yalzamuhu ninkaa qaadiga markuu ahaaday midku ku laasimayo bikhabari khabarkiisaas oo ah bayinadii ama iqraarkii ah an yunfidahu inuu fuliy bicilmihi ay bicilmi ma staqara laday wixii asiga ku ag sugnaaday kaana khabarkaas waxau noqdaa fii macna almukhbiri kaana qaadigu waxau noqdaa fii macna almukhbiri ninka warramaayo la halyahay bixalaalin wa xaraamin ka warramay qad lazimahu kaas xalaal iyo xaraamkao qad lazimahu ku laazimay an yuxilahu inuu xalaaliyo oo wayuxarimahu u xaraamtinimeeyo bimaa shuhida minhu bimaa shuhida waxii lagu markhaati kacay oo minhu mimaa taqadama ama mimaa shuhida bihi ah fiicnaan lahayd in la yidhaahdo ulajeedada waxaa waa qaadigaas hadday arrintaas sugnaato bilbayina aw biliqraar waxaa laasimku ah in howlkaas fuliyo hawlka markuu fulinaa waxay noqonaysaa waxaa ka laazima hadalkiisa taxliil iyo taxriim xoolihii laysku haysto nin lahaado nin xaaraam ay ka noqdaan ayib waxaa laazim ku ah markaan waxaas inuu fuliya waxaa laazim ka noqday in xalaal iyo xaraam ay ka timaado waxaa ujeedaa ulajeedada musanifka ninkaa qaadiga khabarkiisa tarataba caleyhi taxriimu wa taxliil bas intaa unbuu ujeeda ayb walow kaana alqaadi lmukhbiru can shuhuudin shahiduu cindahu calaa rajulin lam yuxaakam ilayh aw iqraarin min khasmin laa yalzamhu an yaxkuma bihi limacnan an laa yukhaasama ilayh waxay ka mid tahay faqradan iyo midda ka horeysaba faqrada kitaabka markii loo fiiriyo ugu ugu ugu adag xagga macaanida iyo xagga isa saarkaba haddii loo fiiriyo marka waxaan u malaynaa wallahu aclam ina sakdi ou galay wax baa ka dhacay cibaarada haddaad aragtay inay isqabanayn qofka bashar weeyaan ninkaan soo guuriyey hadda intaas kelima intaasay ka maqan tahay tan nuskhadaasay ku jirtaa tan nuskhadaanay ku jirtaa buu leeyahay marka waxaa dhici karta inay nusakdi oo dhan ay ka dhacdo sakdi wax la yidhaahdo qaar kalaamka ka mid ah ou maqan yahay kalaamkana hal xaraf hadduu maqnaado isma qabanayo marka cibaaradan hadda halkan ku taalla aad bay u qallafsan tahay markaad fiiriso bal u fiirso walow kaana alqaadiy haddii uu yahay ninka qaadiga ah almukhbiru ka waramayo can shuhuudin markhaati shahiduu cindahu agtiisa markhaati kaceen calaa rajulin ku markhaati kaceen rajulkoo lam yuxaakam ilayhi aan loo soo xugumtamin aw iqraarin min khasmin nin khasmi ana ay agtiisa ku dhicin laa yalzamuhu qaadigaas ku laazimi maayo an yaxkuma bihi qadiyadaas inuu xukmiyo waa limacnaa an lam yukhaasam ilayhi waa inaan loo soo doodin awgeed intaasaa ugu qiimo badan ooba hadda ugu sahlan macnaheedu waxaa weeyaan nin qaadi ah yay dad intuu u yimadeena yidhahdeen waxaan markhaati ka nahay ninkaan xoolahan inuu leeyahay ninkaana lagu leeyahay qaadigii saasaa lagu markhaati kacay arrinta iyadoo saas e qaadigaas markhaati inbuu haystaa laakiin dadkii xoolaha isku lahaay intay yimideen qaadiga uma soo doodin qaadiga marka waajibku maaha oo ma saarna bal maba laha inuu yidhaahdo xoolahaan markhaati ay ii sheegeen ninkaanaan ku xukmiyey ninkaanna waan ka xukmiyey ma dhihi karo sababtan dadkii xaqa isku lahaydu uma soo doodin taas waa hadal la fahmi karo waadixa ah weeyaan laakiin cibaarada ka dambaysaa ka dara walow kaana alqaadi hadduu yahay almukbiru waramaya can shuhuudin u ka waramaya markhaati shahiduu cindahu agtiisa aan markhaati kaceen calaa rajulin ku markhaati kaceen lam yuxaakam ilayhi aan loo soo xuguntaminmin yani na xukmi lama dhihin aw biiqraarin min khasmin nin khasmi ah yaa agtiisa ku markhaati kacayiri ninkaasaan xoolahaan ka qabaa ninkii xoolaha kulahayna ma dhihin waa ninkaan xoolaha aan kuleho iiqira iiga qaad ma dhihin laa yalzamu qaadigaas marka ku laazimi maayo an yaxkuma bihi inuu arintaas xukmiyo waa limacnaa liأjli cilati an lam yukhaasam ilayh licilati an lam yukhaasam ilayh liannahu looma soo doodin taas waa iska waadix weeyaan aw annahu miman yukhaasamu ilaa gayrihi faxakama baynahu wa bayna khasmihi maa yalzamu shaahidan yashhadu calىa an yaakuda minhu bimaa shahida bihi calayhi liman shuhida lahu bihi kaana fii macnaa shaahida cinda gayrih aw annahu qaadigii miman uu ka mid yahay yukhaasamu ilaa gayrih qaadigii asiga ahay ee agtiisa lagu qirtay ama loogu markhaati kacay looma soo doodin qaadi kalaa arrinta loo bandhigtay ninkaana xaqi waa loo agtiisa markhaati ku hayaa laakiin dadkii xoolaha iskulahay uma soo doodin bal quusima ilaa gayrihi min alqudaati qaadi kalaa lala aaday fa xakama qaadigii marka wuu xukmiyey baynahu wa bayna khasmihi labadii xoole isku haysta maa yalzamu wixii ku laazimay buu u xukmiyey shaahidan buu uga xukmiyey shaahidkoo yashhadu markhaati kacay calaa rajulin ku markhaati kacay أن يأخذ inuu qaado ugu markhaati kacayo an ya'kuda liya'kuda inuu qaado qaadigii minhu min alkhasmi ninka dooday maa inuu ugu qaado shuhida bihi loogu loogu markhaati kacay calayhi cala alkhasmi ninka xoolaha lagu leeyahay lagu markhaati kacay liman oo ugu qaado shuhida lahu loo loo markhaati kacay bi bidalika alxaq kaana qaadigii hore wuxuu noqonayaa hadday saas noqoto fii macnaa shaahidin nin markhaati ayuu lah mid yahay cinda gayrihi ninkaas nin kale markhaati u ah ayib tan waxay tahay macnaheedii macnihii waxay tahay ninkii xoolaha agtiisa markhaatida lagu qiray ama ninkii oo u uqirtay yii xoolaha waa iga qabaa looma soo xuguntami nin qaadi kaloo la yaa lala aaday qaadigii kalaa marka wuxuu doonay in qadiyada xukmiyo ayib qaadigii marka waxaa weeyaan ninkii qaadiga ahay hal markhaati buu haayaa markaa hal markhaati yuu haaya oo markhaatigaas waa maxay waa ninkii qaadiga hore waay qaadigii hore xoolaha lagu markhaati kacay baa la haya qaadi marka waxa weeyaan shahida cinda qaadin aakhar waxau leeyahay aniga yaa og xoolahan markhaati bay agtayda ku sugnaatay ee ninkaan ninkaan uu xukmi buu yidhi ninkii qaadiga ahay baa xukmiyey waxaa laga soo qaadaa hal markhaati inuu yahay ninkaan qaadiga ah ee la dhihi maayo ninkaan waa qaadi xaqana asay agtiisa ku sugnaatay qaadigaas kale wuxuu ictimaadaa qaadigan kale lama dhahay laakiin waxaa la leeyahay haddaad qaadi ahayn oodba adiga xukumaynin adiga haddaadba ahayn dadkii wax lagu lahay ama markhaati aad lahayn nin shaahid ah ayaa lagaa soo qaada sidaasuy macnaheed ay ujeedaa oo qaadi baan ahay oo xaqa anaa qiray oo xaggayga ku sugnaaday lama dhahay laakiin hadduu qaadigan intuu xukmiyo qaadiga kale u yiraa xoolahaas aan xukmi fulin taas baab kala ah. waay laakiin xoolahaas agtayda ku sugnaatay adiga xukmi ado ictimaadiisa aniga taasaa la diidaya macnaha guud waa sidaas cibaarada in kaanat tuؤaddi aw laa tuؤaddi aw annahu qaadigii minman yukhaasamu ilaa gayrihi qaadi kala loo dooday faxakama kayrkii qaadigii kale wuxuu xukmiyey baynahu wa bayna khasmi labadii wax isku haysan maa yalzamu bimaa yalzam wixii u laazimayo oo dacwadii abuu qaaday shaahidan xaal uu yahay qaadigii horo kaasoo yashhadu markhaati kacayo calaa rajulin uu ku markhaati kaca xoolahaan ninkaa in lagu leeyahay markhaati anigaa ahoo xukmiyey anigaa og buu leeyahay xukmi an ya'kuda liyakuda minhu inuu ugu qaado min alkhasmi maa inuu ka qaado shuhida bihi calayhi wixii lagu markhaati kacay inuu ninkaan ka qaado liman oo u qaado shuhida lahu loo markhaati kacay bihi bilxaqi kaana qaadiga marka waxau noqonayaa fii macnaa shaahidi nin markhaati ayuu la mid noqonayaa oo cinda gayrihi nin kale ka markhaati uu ah wuxuu la mid yahay qaadi lima noola dhaqan maayo waxaa loola dhaqanayaa nin oo markhaati ah nin kale markhaati u ah keli ayaa loo qaaday falam yuzal falam yuqbal laga aqbali maayo qaadiyan kaana ahaaya ow gayrahu ilaa bishaahidin macahu markhaati kale inuu la yimaado mooye ninkaan qaadiga ahaa markhaati kacay markhaatidiisana wax laba qofood ee udhigantaa la dhihi maayo laakiin waxaa la leeyahay qof kale ku soo dar kamaa low shahida qaadigaas hadduu markhaati kaco kale cinda gayrihi qofan asiga ahayn hadduu markhaati u noqdo sidii hal qof looga soo qaadi lahay yaa qaadigan xaqa agtiisa ku caddaaday markuu nin kale ku markhaati kaca hal qofaa laga soo qaaday kamaa low shahida qaadigaas hadduu markhaati kaca cinda gayrihi qofaan asiga ahayn lam yaqbalhu sawsan qaadigaas aqbali lahayn ilaa bishaahidin ilaa ka shaahidin hal qof mooye ilaa ka shaahidin hal markhaati oo kale kasoo qaadi lahay wa طalaba wuxuu dalbi lahay ninkaas qaadigee macahu maca shaahidi gayrahu niman asiga ahayn walam yakun ligayrihi qofkan asiga ahaynna ma laha idaa kaana shaahidan hadduu markhaati yahay an yunfida shahaadatahu qaadigaas markhaatigiisa inuu fuliyo mala waxdow keligiis waa un hadalkiibaa isku dabalaabanaya cibaarada intaaska xagga lama dhaafi karo ulajeedadeedana waxaa weeyaan sidaan kuu sheegay inta hore waa iska caddahay waa saalan tahay intaan kale waa nin qaadi ah xoolo lagu markhaati kacay agtiiso asiga laakiin aan loo soo xuguntamin nin kalea la aaday dhihi maayo xoolahan agtayda ay ku cad yihiin ninkaan uu leeyahay u xukmi dhihi maayo laakiin adiga hadday xoolaha ninkaan inuu leeyahay ad og tahay qaadi haddaad tahay hal qof oo markhaati aan kaa soo qaadayna laakiin dad kale loo baahan yahay laakiin qaadi baa tahay labaad u dhigantaa ma jirto saasaa unbaaliley waxaan ku soo dhex jirnay adiladii tusinaysay khabarka waaxidka ah qofka keligiisa oo waramo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka waramo haddii uu yahay nin caadil ah oo lagu kalsoon yahay in uu xujo yahay adiladii tusinaysay buu musanifka soo sheegay adilo badan buu soo sheegay qeybtiibaa haddana wuxuu leeyahay waxaa ka mide eh, akhbaranaa sufyaanu wacabdulwahaab can yaxya bni saciid can saciid bni lmusayab ana cumara bna alkhaaabi radia allahu canhu qadaa inuu xukmi buu sheegay ana cumara bna alkhaaab qadaa inuu xukmiyey fi libhaami suulka bihamsa cashrata shan iyo toban halaadoo geelle inuu xukmiyey wa fi latii taliiha midda la xiriirtana bicashrin toban oo fartaa ku xigtay suulka wa fi lwustaa midda oo dhexda oo faraha ugu dheerna bicashrin wa fi latii tali lkhinsara faryarayda midda ku xigto oo midda dheer u dhaxaysa iyadana bitiscin wa fi lkhinsari faryaraydana bisitin lix buu ku xukmiyey marka waxa weeyaan waxaan ognahay cumar bn khadaab wuxuu ka mid yahay alkhulafaaء الraashiduun ou nabigu yihi calaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi الraashidiin marka wuxuu ka mid yahay axad اlcasharati اlmubashariin biاljanna dadka nabiga alayh الsalaatu wasalaam janno ugu bishaaray wuxuu ka mid yahay ninka oo ah intuu ka qabo macnaha sawaabka iyo xaqa oo lagu hadlo aayaad qur-aanna intayna soo degin horteed yaa cumar bnu khadaab intuu yidhi baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku waafaqay sidii cumar uu doonay wuxuu ka mid yahay waa ninka nebigu uri haddii uu shaydaanka cumar waadi hadduu mari lahay shaydaankana waadiga kalau raadsan lahay siduu cumar ugu haybaysana awgeed in yakun fii ummatii mulhamuuna fa cumar buu nabiga calayh salatu salaam yihi haddii dad mulhamiin oo nebinimo ku dhow hadday jiri lahaayeen cumar baa ugu horey lahay baa la yidhi laakiin nebinimo nabiga gadaashiisa ma jirta calayh salaatu wasalaam marka fadaaishiisa cumar wax la koobi kara ma ah ulajeedada hadda uu musanifka u daliishana waxa weeyaan asoo sifaadkaas weyn oo aada u qiimaha badan iska leh yaa haddana waxaa lagu leeyahay sida mowqifka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u xujaysanaya in lagaa tusaala doonaya cumar waxaa weeyaan abubakrin markuu madaxnimadii qabtay ee khilaafadii uu qabtay muddo uu hay baa intuu isugu yeerin raggii kibaari saxaaba oo cumar bnu khadaab uu ka mid yahay cali bnu abi aalib cuhmaan iyo ou ihi waxaan idiin arkaa hawsha inaad iiga kala baxdeen marka anigana daas dooni maayo buuri inaad iigu kaalmaysaan baan doonaya khilaafada waxa weeyaan waa arrin adag marka cumar waxyaalihii ou doortay waxaa ka mid ah waxaan kaa kaafinayaa buuri yacni xugum qaalinimadan kaa kaafina abubakaro bas meel baa la fadhiisiy waxaa la yidhi cumar baa qadaayaada mujtamaca isku dagaala asagaa iiga wakiil abownay bay abubakrin yidhi <clears throat> sanad dhan markuu fadhiyey cid u timaada markuu waay buu abubakrin u soo laabto wuxuu ri meeshaan waxaan ka qabanaa maba jirtee hawshaada iga qabso liannahu mujtamaca haddii mujtamaca khayrka uu ku bato oo la hagaajiyo dacwo waxay ka timaadaan labada daraf nin khayr la-aan ay ku jirto unbay ka timaadaan marka mujtamaciiba wada hagaagsan oo dadka ahlu salaax uu badan yahay ninka haddou xumaan ou doonana intaas ahlu salaax ayuu ku dhex jiraa marnaba meel kama aadin karayn marka dadki xaqi waa lagu markhaati kacaa cumarna ilaahay wuxuu goonno u siiyey hayba wax la yidhahda iyo waqaar markii xataa waqtigiisa khilaafadiisa ibnu cabbaas oo nebiga qaraabadiisa oo aada loo ixtiraamay yaa wuxuu yihi sanad dhan baan waxaan sugayay cumar bn khadaab inaan weydiiyo labada qofood oo ilaahay ku soo dejiyey in tatuubaa ila allahi faqad saqad quluubukumaa yaa lagala jeedaa inaan idhaahdo hayba daraaddeed aan cumar bn khadaab ka haybaysanayaan u weydiin waayey buu marka xukumka marka uu qabsaday abubakrin uu ku wareejiyey waxaa la ogay cadaalada intuu ka sameeyey saxaabada iyadoo aada wada qiimo badneed yaa nin meel nin kastaba meel buu ku caanbaxay cumar bn khaaab waxaa weeye yudrab bihi lmathal fi lcadl yani xagga cadaalada iyo siduu raciyada uu kala ugu ihtimaamay daraja wuxuu gaaray camr bn caas waa nin saxaabi oo aada u weyni badan markii masr uu furtay jeesh dhanaasaa ku furay wiil qibti ah oo yar yaa wiilkiisa y isdagaaleen markaabaa wiilkiibaa wax lagu dhuftay kii qibtiga ahay waa qoladaas meesha loogu tegay weeyaan markaasuu khudhaa wa ana bnu lakramayn buu ri dad waa wanaagsan aan ka dhashay iga qabsa buu ri markaasuu dharbaaxdii wax ku dhuftay ninkii qibdiga ahay meeshii intuu kasoo tego cumar bnkhadaab u yimid buu ri adiga cadaalo in laguu sheegay baan ogahay ninkaan meesha haysto adiga wiilkiisaa saas igu galay madaxnimadu ugu garaacay marka cumar khitaab buu u diray wuxuu ri haddii as ku soo gaaro cumar adiga iyo wiilkaadaba aqbil ila almadiina baa lagu yidhi si degdegi igu imaaw khilaafo dhan amar bixis meeshii buu kasoo dhaqaaqay ninkii asiga ah asagoo cabsanaya wiilkiisa weydiina le waxaad samaysa maa jirto oo khalad ah amiiru lmu'miniin waa noo yeere asagoo intaa ilaa masar cabsida ku jirta adyaabiisuu yimi ninkii qibdiga ahayna meeshaa lagu haystay markaasaa layidhi horta bal intuu kugu dhuftay wiilkaan ku dhufaa layihi marka inta lagu garaacay buu yidhi wiilkaas wiilkaada ma uusan garaacin ilaa asoo ka faa'iidaysanaya aabbihiis madaxnimada meesha uu ku haysto kugu garaacee bal camr bnu caasne maskaxdiisa bidaartala ku dhufaalida asigana ninkii qibdiga ahay baa yidhi ilaahay eh, rasuulk khilaafkiisa eh, khilaafata khaliifata rasuulillaahi ama amiir almu'miniin ninkaan wuxuu iga sameey mala buu ri intaasun buu igu sameeyey wax kaloo aan ka rabana malah cumar markaa yani qaala qawlatahu alatii dahabat maala mata stacbadtum الnaasa waqad waladatum umahaatuhum axraara marka ninkii doonaya inay xugum au usii socdo dadka goormaad gumaysateen buu yihi hooyaalkood ayagoo xur ah bay dhasheen dadka goormaad gumaysateen marka ninkii doonaya xugum inuu u hagaago xataa madaxnimo hadduu ula jeedo si kaloo wax ugu soconayaan male inuu cadaalad sameeyo mooye taasna ilaahay agtiisana raallinimay kugu tahay dadkaasna way kaa harayaan way ku jeclaanayaan laakiin haddaad cadaalad samaynin dulmiga ilaa daraja bay dadka ay qaadanayaan marka dambe way kugu soo jeesanayaan marka waa jidka keli a ah libaqaa'i alxukmi walistimraari fiihi an takuuna caadilan marka cumar eh, lagama sheekayn karo wanaagyaalka uu leeyahay marka haddana waxaa lagu tusinayaa mowqifka cumar bn khadaab uu leeyahay binisbati lixadiidi rasuuli illaahi marka cumar bn khadaab wuxuu xukmi baa layidhi qadaa fi libhaami bihamsa cashra suulka wuxuu xukmiyey shan iyo toban wa fi latii taliiha oo suulka ku xigta wuxuu xukmiyey bicashrin toban wa fi lwusطaa mida dheerna bicashrin oo dhexdaa ah wafi latii tali lkhinsara faryarayda midda la xariirto oo midda dheerayda udhexaysana bitiscin wa fi lkhinsiri eh, faryaraydana bisittin marka sidaas buu cumar bn khadaab ku dadaalay ulajeedada laga leeyahay waxaa weeyaan gacanta inteedaan oo dhan inay konton halaad geel ay tahay iskuma khilaafsano marka sida loo qeybin lahay you cumar garan waay yani ulajeedisoo u qaybiyaaba mid kastaba siday u muuqato u kala faa'iido badan yihiin suulka waxaa weya wuxuu u dhigmaa in badan fartaan tan kale way ka way u dhowdahay middaan way ka gaabisaa tan way sii gaabisaa waa ku ijtihaaday markaan laakiin intaan inay kontan haraado geel ay tahay iskuma diidano taasna waxay adkaynaysaa qiimada ninka mu'minka uu leeyahay oo haddii xataa dhacdo qofkii inuu khata u dilo in intaa looga qaado qaala shaaficiy wuxuu uri lamaa kaana macruufan markuu ahaa mid la yaqaano wallahu aclam cinda cumara cumar markuu agtiisa uu yahay mid uu yaqaano uu og yahay macruufan cinda cumar laga yaqaano ana nabiya qadaa inuu xukmiyey fi lyadi bikhamsiina kontan halaad nabiga inuu yaddii la goyo u xukmiyey wa kaanat ilyaddu gacantan ay ahayd khamsata adraafin shan daraf ay tahay mukhtalifati اljamaali wanaa quraxdeeda iskhilaafsantaha iyo walmanaafici wa kaanat ilyadu gacantana ay ahayd khamsata adraafin shan araf waa kow laba saddex inta suulka iyo afarta farood waa mukhtalifati اljamaali markaa quraxdeedana ay iskhilaafsan tahay iyo walmanaafici nazalahaa cumar wuxuu dejiyey markaas manaasilahaa mid kastaba meesha ugu habboon oo asigay ula muuqata buu dejiyey faxakama wuxuu u xukmiyey likulli waaxidin mid kasta oo min alaطraafi طarafyaalkaas ah biqadrii intuu asiga la egyahay oo faa'iido leeyahay you u xukmiyey min diyati اlkaf kafka diyadiisa waa intaanoo dhanaa laisku yidhaahda calaa cashar amaa kaf la yidhaahda inta kafkii kontonka halaad ahay yaa u qeybiyey marka kontonkiibuu shantii farood u qeybiyey marka fa hada qiyaasun cala alkhabar khabarkaas oo kontan halaad in calaa caisha ay leedahay ah you ku ijtihaaday qiyaas ma ahana bimacna istinbaad min hada الnasi bitawsiicihi calaa baqiyati adraaf alkaf sidaasuu ku dadaalay cumar bn khaaab wajadnaa markaan helnay buu ihi kitaaba aali camr bni xasmin ninka camr bni xasmin la yidhaahda aalkiisii waa ninkii nebiga calayh salaatu wasalaam uu kitaab u qoray marka aalkiisaa kitaabkaas iska dhexli jiray abu bakrin ibni xasmin nin la yihaahdo oo yaa kasii dhexlay moxamed ibni abi bakrin ibni xasmin oo camarkaas ayaa haddana kasii dhexlay marka kitaabkaas ou ninkaan awowgooda u qoray nebiga ee ay ku qorneed wax allaale wixii sida diyaadka dhibaatada dhacdo oo dhan loogu loogu dhaqan lahay kitaabkaas aali camr ibni xasmin lagu yaqaano fiihi inay ku sugneed markaan ka helnay anna rasuula allahi qaala inuu yidhi wa fii kulli isbicin ama usbucin waa la dhihi karaa far kasta waxaa ku sugan oo mimaa hunaalika meeshaas waxaa ah meeshaas macnaha waxaa weya calaa cashi ama kafki fii kulli usbucin oo mimaa hunaalika far kasta oo meeshaas ku taalla waxaa ku sugan cashrun min alibili toban halaadoo geele marka shantoodii min toban markaaad ku dhufatid kontankii saasay ku imaanaysa looma fiirin markaasay u kala wanaagsan yihiin ay u kala qurax yihiin lama fiirin toban toban toban shan meeloo min tobane waa kontankii saasay ku timid markii dadkii ay heleen kitaabkaas saaruu ilayhi asigay u ahaadeen oo xukumkiisa ay qaateen cumar bn khaaab siduu wax u qaybiyey waa laga tegey markay heleen kitaabkii nebiga u qoray oo liaali camri bni xasmin u qoray ay ku qornayd nebiga inuu yidhi far kastoo intaas kamida toban halaad oo geel ay leedahay markaasuu musanifku wuxuu uri walam yaqbaluu dadkii ma ayna aqbalin kitaaba aali camri bni xasmin kitaabkaas oo aali camri bni xasmin laga dhaxlay wallahu aclam ma ayna aqbalin xataa yahbuta lahum intuu ugu sugnaado annahu kitaabkaas kitaabu rasuulillahi inuu yahay wuxuu leeyahay dadkaas xukumkii cumar uu xukmiyey kama ayna soo tegin oo xukumka kitaabkaas ku sugan ma ayna qaadanin ilaa markay u caddaatay kitaabkaas inuu yahay kitaabkii ilaahay rasuulkiisa u qoray sala allahu calayhi wasalam marka kitaabkaas waxaa weeyaan eh, asaaniid badana lagu wariyey maalik ha wariyo eh, ama asxaabu sunan oo kale ha wariyaan waxaa weeyaan maraasiil mursal oo abu bakr ibni xasmin laga wariyo taabici ah iyo mursal oo zuhri oo eh, laga wariyey mursal kale marka waxaa la leeyahay isnaad oo bixaddi daatihi mustaqiim mutasil ee ma laakiin waxaa lagu leeyahay wax la yidhaahdo wijaada markay mursal ou yahay yaa haddana kitaab lasoo dhexli jiray oo nabiga alayh salatu salaam laga qoray inuu yahay ilaa daraja a'imadii dhan ay ku ijmaaceen intuu ka yidhaahdo ibnu cabdilbar kitaabkan kan waa kitaab mashhuur ah tawaatarat shuhratuhu can الnabiy tustaqnaa bitilka الshuhra can الnadari fi isnaadih siduu yahay iyo shuhrada oo lagu yaqaano yaa loogu kaaftooma in isnaadkiisa la fiiriyo marka imaamu shaafici xaakim ibnu kaiir culammado dhan waxay ku ijmaaceen in xadiidkaas uu yahay mid haabit ah kitaabkaasna kitaabu rasuulillaahi uu yahay ka leeyahay buu kasoo qda marka musanif wuxuu hi waa fi lxadiidi dilaalaataani xadiidka waxaa ku sugan laba tusayn labadaas bal si fiican u dhadhami wanaageeda iyo sida ay tahay axaduhumaa midkooda waxa weeyaan qabuulu lkhabar khabarka in la aqbalo weeyaan taas waa iska waadix oo dadkii muslimiinta ahaayoo dhan hadalkii cumar ka sugnay waa laga soo tegey waxaa laga hormariyey hadalkii nabiga calayh isalaatu wasalaam waalaakharu midka kale an yuqbala alkhabaru khabarka in la aqbalo weeyaan في الوqت in la أqبlo الadي wqtigoo yhbt فيihi ou sugnaanay mar allaala markuu xadiidku soo gaaro sugan in isla markaas in lala qabsado saasaa lagu leeyahay wain lam ymdi yousan tegin camalu camal ku camalfalid yaysan hormarin oo min alأmati ka ahaaday bimili اkhabari khabarkaas ay ku camal faleen aladii khabarkoo qaabilu ay qabaleen ay aqbaleen hadalkaas waa hadal qiimo badan wuxuu ku leeyahay xadiidka nebiga mar allaala markuu ku soo gaaro laga bilaabo in lagu camal falaa waajiba loo fiiri maayo xadiidka kan cid naga horeyso oo aimadii haddayba ku camal falin annaga marka cilmigoodaas ayay kama qarsoonina xadiidkan ogaalay ugu tageena annagana aqbali mayn dhihi mayno laakiin waxaan leenahay xadiidkan saxiix ma yahay nebiga ma ka sugan yahay haa dhihi mayno marka fulaan hore muga camal falay ninkaas muxuu ka yidhi dhihi mayno laakiin nebiga xadiidna soo gaaro waxaan leenahay samicna waa tacan saasuu imaamu shaafici u hadalkayga aniga ma ah marka waxaa aada ula yaable waxaa weeyaan dadka badan waxaynagu ay dadka ku aadayaan waxaan leeyahay maadaama imaamkiina shaafici hadaatiin soomaalida dadka ninka xadiidka nebiga intuu u gargaaray ama uu xujaystay ama uu waxyaalihii badan uu ka tegay nin lamida aimada ah, waa ku yaryahay maca daalika adinkana akharu اlumami taqliidan dadkii meel un isaga dhegsan aayatihi maxaad ugu dayaweysiin maadaama imaamkiina uu yahay ninka ka hadlay in sunnada nebiga wax laga horumarna ay lahayn haddaad atbaacdiisa aada sheegeynaysiin madhabtiisa inaad qaadanaysiin maxaad u noqon weyseen eh, asiga oo kale hadday dhab idinka tahay inaad imaamu shaafici madhabkiisa aada haysataan marka wixiina waxaa weeyaan wax oo yani laisku dardaray oo aanan yani ilaahay dartiis loola jeedin bay u badan yihin liannahu hadday xaqal u caddaado laa ynbagii an yultafata ilىa gayrihi sidaasay xaqiiqada tahay kariha man kariha wa qabilahu man qabila sidaasay xaqiiqada ku tahay a'imadana sidaasay kuleeyihiin wاlaakaru daliilka kale waxa weeyaan an yuqbala alkhabaru khabarka in la aqbalo weeyaan fi lwaqti la aqbalo aladii waqtigo yahbutu fiihi mar allaala markuu sugnaaday in la qaato wain lam yamdi yaysan hormarin camalun ku camalfalid min ala'imati ay ku camal falaan bimidli dalika alkhabar khabarkaas oo ayba dhicin wax ku camal falay ayba jirin hadday rabteen mar allaala markuu ku sugnaaday inuu xadiidkii nabiga inaad qaadatida waajibe aladii khabarkoo qabilu hadalkaas waxaa weeyaan in si fiican loo dhuuxay aada u fiicanta wadilaalatun haddana yaa ku sugan caddayn calaa annahu shaniya low madaa haddou tago aydane camalun haddou tago ou hormaro ku camalfalid ou ka hormaro axadkoo min ala'imati kamide uma wajada khabran ou helo can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam khabar nebiga ka sugnaaday yukhaalifu camalahu imaamkaas camalkiisa khilaafaya lataraka camalahu camalkiisa inuu ka tagaa waajibe likhabari rasuuli اllahi uga tago tanna waaba kasii qiimo badan tahay midii kale hadday dhacda baa lagu leeyahy imaam min ala'imati kamide eh. hadduu ku camal fale xadiid cagsigeeda ama khilaafkiisa ee la arkay imaamkii weynaay meel yiri oo raacay oo wax ku camal fale xadiid nebigana meel kale uu ka baxay waxaa waajib ah in hadalkaas qofka layska tuuro ee xadiidkii nebigana la qaataa waajib ah imaam shaafici baa saas ku dhahay wadilaalatun baa ku sugan calaa annahu low madaa aydan camalun camal hadduu hormaro min axadin ou ka hormaro min alaimati ka mid e axad aimada ka mide hadday si camal ou u qabto sida cumar oo kale ou ibhaamka u qaybiye diyadii kafka u qaybiye oo kale hadday hormarto uma wajada khabaran qofkii khabar ou helo can innabiyi uu ka soo gaaro khabarkoo yukhaalifu camalahu qolkan qofkaas camalkiisa khilaafayo la taraka qofkaas waa inuu ka tagaa oo waa ka tegayaa camalahu camalkiisii waa ka tegayaa likhabari rasuulillaahi buu ugu tegayaaoo khabarkii rasuulka u qaadanaya sidaasaa mu'minnimadana ay tahay mutaabacada xaqa ena laga helaya sidaas waa haddayba saas aheenna waxaa weeyaan inaa wajadnaa baabkeeday gelaysa qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum اllah taas bay xaqiiqada ku egtay ayib haddana waxaa dheeraade wadilaalatun haddana caddayn baa ku sugan calىa ana xadiida rasuuli اllahi ilaahay rasuulkiisa xadiidkiisa yahbutu binafsihi naftiisau sugnaana laa bicamali gayrihi qofan asiga ahayn ku camal falitaankiisa uma baahno bacdahu nebigidays ku camal falo waxaa weeyaan midba mid bay kasii qayba badan tahay axaadiidtan wuxuu ku leeyahay haddii ay dhacdo xadiidka rasuulka inuu ku soo gaaro inad tiraahda ma aha xadiidkan waaba na soo gaaree a'imadii maxay ka yidhaahdeen hadday iga qaateenna waa qaadanayna hadday diideenna waa iska diidayna saas hadday tahay macnaha waxa weeyaan dhabkaa ma aha waxaad uma baahna baa lagu leeyahay xadiidka rasuulka in kayrkiisa rasuulka qofaan ah intuu ku camal falo aad tiraadid markaas kadib aan qaadanaya marka macnihii waxay tahay ninkaasaad raacda maahan rasuulka ma aadan raacin lianna waxaad leedahay fulaan hadduu ku camal falno waa qaatay hadduu diidana waan diiday yani fulaan huwa rasuuluka alxaqiiqi macnaha saasay ku egta wadilaalatun caddaynaa ku sugan calaa ana xadiida rasuulillaahi rasuulka ilaahay xadiidkiisa yahbutu binafsihi laa yaxtaaju ilaa gayrih naftiisuu sugnaanayaa laa bicamali gayrihi ku sugnaan maayo ayrkiisa inuu ku camal falaa shardi a ah la dhihi maayo bacdahu bacda rasuuli اllaah ayib taas qaacida weeyaan waxaan oo kale waxaa fiican inuu qofka sideeda gooni intuu u qorto ka qawaacid loo xifdiyo liannahu ninka e, mu'minka xaqa haddii loo sheego alxaqu daalat اlmu'mini waa inuu qaato weeyaan waxaaba aada usii qiimo badan nin imaam ah oo min a'immati salaf ah ee aada ay hadalkiisa looga dambeeyo in jawaahirtan iyo durarkan aad adeeshi khaasatan haddii uu yahay nin baledkan laga ictiraafsan yaho imaamkii dadkaan haddii u yahayna waaba kasii fiican tahay marka sidaa daraaddeed waxaa way ninka taalibu cilmiga nusuustan oo kale yalja-u ilayha cinda alxaaja oo waxaa weeyaan waa qawaacid caam ah markaasuu leeya musanifka walam yaqul ilmuslimuuna ma dhihin qad camila fiina cumaru cumar baa camal falay bikhilaafi haadaa xadiidkan si aan ahayno ku camal falay bayna almuhaajiriina walansaar muhaajiriin iyo ansaarta dhexdeeda soo joogo xadiidkan macnihiisa macno khilaafsan oo ku camal falay muslimiinta ma ayna dhihin oo walam tadkuruu ma aadan sheegin ma ayna dhihin antum adinka walaa gayrukum adinka iyo gayrkiinaba anna cindakum inuu agtiina yaallo khilaafahu xadiidkan cumar soo ugu camal falay si aan ahaynaan haynaa cumar uma aadan dhihin waxaa la leeyahay bal saaruu waxay ahaatay waxay u ahaadeen ilaa maa wajaba calayhim wixii ayaga ku waajibay oo min qabuuli khabari khabarka in la aqbalaa can rasuuli illaahi laga aqbalo iyo wa tarki kulli camalin camal dhammaantiis laga tago oo khaalafahu khilaaf e, faqradaana waxay u jeedaa markii xadiidka u caddaaday dadkii muslimiinta oo dhan waxay ku ijmaaceen xadiidka in la qaato dadkii kaloo meesha jooga ma ayna dhihin markaan war dad yaw xadiidka noo keenoo dhahaya xadiidkaan hala qaatana dhahayow cumar bnu khadaab markii uu joogay ou xadiidkan khilaafay oo sida xadiidkan wax u tusiyey waxaan ahayn ou ku xukmiyey horta cumara xadiidkan khilaafay kow midda kale markuu cumar saas ugu xukminaya haddaad xadiid haysaan maxaad u keeni wayseen saas marka haddii cumar xadiidkan uu khilaafay markuu cumar joogayna aad keeni wayseen xadiidkan wax kama jire kood abuurateen waay wax ka maqli ma ayna dhihin laakiin waxay yidhaahdeen si kastaba ha u dhacdo cumar ha khilaafo laakiin maadaama xadiidu rasuulillahi una soo gaaray wixii kale dhinacaan iska dhigna xadiidkaanaan qaadan saasay yidhaahdeen walam yaqul ilmuslimuuna ma ayna dhihin qad camila fiina waxaa ku camal falay cumaru bikhilaafi haada xadiidkan si khilaafsan uu ku camal falay asoo bayna almuhaajiriin walansaari joogo walam tadkuruu dad yahow ma aadan sheegin antum adinka walaa gayrukum adinka iyo dadkii kaleba anna cindakum agtiina inuu yahay khilaafahu xadiidkan wax khilaafsan inuu joogo cumar ma aadan u sheegin saas ma ayna dhihin laakiin maxay yidhaahdeen bal saaruu waxay u ahaadeen ilaa maa wajaba calayh wixii ayaga ku waajibay oo min qabuuli lkhabari ah khabarkii in la aqbala can rasuuli iyo wa tarki kulli camalin camal kulligiis in laga tago khaalafahu camalko khaalafahu khilaaf eh, waa aada bay uqiimo badan tahay waxyaalaha aan kitaabka inaan akriyo aan u go bay ka mid tahay ma aha kitaabkan markaan aan bilaabay dadka codsi wax ka yimid ma ahayn laakiin waa kitaab aniga aan qorshaystay intaan dhulkaas xagga jiro bil ramadaan anoo joogaan dhowr mar aan kitaabka aan mutaalaca ku sameey markaan wanaagiisa aan arkay ninka mu'minka ana anagoo rajaynayna inaan ku rumowna eh, laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi yaa waxaan jeclaaday khayrkaan inaan dadka gaarsiiyo hadafka ulajeedada kitaabka aan u akrinaya waxaa weeyaan waa kitaab aan isleeyahay maanta wax uga qiimo badan waddankaan marka loo fiiriyo inuusan jirin sidaa daraaddeed yaan yaan u doortay kitaabka inaan bilaabo iyadoon dadka loola jeedin ama dad aan lagu cariirinayn laakiin go-aan aan qaatay mar hore bay ahayd eh. laakiin fursada iyo ma ayna saamixin hadda bay timid ilaahayna waxaan ka baryaa inuu noo dhammaystiro sida aan jecelna marka yani waxyaalaha uu kitaabka uu ka kaga duwan yahay kutubta kale oo adigana aada markhaati ka tahay kutub badan baad soo akrisatay laakiin nin saa uu hadlay ama qiimahaas u sheegayo xaqiiqatan ima soo marin aniga waan u malaynaa inaad adinkana qiradiisiin sidaas ayada ayb cumar eh, musanifku waxau leeyahay walow balaqa hadduu gaari lahay kitaabkaas faacilka waa kitaabki walow balaa maya walow balaqa cumara cumar hadduu gaari lahay haadaa midka kan oo kitaabka ah saara ilayhi in shaa allah waa qaadalahay lahay buu yidhi kamaa saara ilaa gayrihi cumar sow hadalkou asiga uu fali jiri sow intuu ugu tegay uu xadiidka nebiga u qaatay kamaa saara ilaa gayrihi fii maa balaga wixii ka soo gaaray can rasuuli illaahi wuxuu saas u yeela waa maxay waa bitaqwaahu bisababi taqwaahu cabsid ilaahay u qabo bitaqwaahu cabsidiisoo lilaahi ilaahay u ka cabsanayo iyo wata'diyatihi walita'diyatihi guditaankiisao alwaajiba calayhi waxa ku waajibaya uu gudanayo fi itibaaci amri rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa amarkiisa ou raacay iyo wacilmi marka wuxuu leeyahay hadduu cumar kitaabkan soo gaari lahay sida aan asiga hadalkiisa ugu tagnoon kitaabkaan u qaadanay yaa cumarna hadalkiisa inuu ka tago you kitaabkaan qaado lahay sidii waxyaalo badanoo asiga intuu yidhi ay u caddaatay xadiidkii nebiga inuu khilaafsan tahayba uu ka soo tegay arrintiisa ee xadiidka nebiga uu qaatay maxaa saas u dhacday waxaa weeyaan bitaqwaahu waa nin ilaahay ka cabsanay iyo wa ta'diyatihi alwaajib calayh fi itibaaci amri rasuuli yacni waxaa waaya looma malayn karo cumar xadiid rasuulka inuu khilaafo inuu ka jaahil ahaadaan lagu eedi maayo buu leeyahy marka cabsidiisa waxay ka reebaysaa iyo waajibka saaran rasuulka inuu raaca inuu hadal rasuulka inuu soo gaaro uu diido way ka reebaysaa buu leey iyo waxaa dheeraada wa bian laysa liaxadin qof inuusan lahayn maca rasuulillaahi amru maca rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa wax lale male amrun amar lale maleh ninka dhahay rasuulkiisa anuu yidhi fulaan saanaa yidhi walidaalika saxaabo badan yaa marka loo sheego yaa la yidhi maalan eh, qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam kada markuu yidhaahdo markaasaa nin wuxuu yihi qaala abu bakrin qaala cumar ninkii madaxu gacanta saartay wuxuu le aqulu lakum qaala rasuulu اllahi wataquuluuna lii qaala abu bakrin wacumar waa wax la yaabi karaabu waa lala yaabo haddii saxaabadii ay diideen in rasuulka hadalkiisa lala rasuulka abi bakrin iyo cumar qowlkiisa dadkii kasii dambeeyna min baabi awlaa marka rasuulka qiimihiisa iyo wanaagiisa uu leeyahay ninkii dhab ay ka tahay in itibaaciisa yaa garan karo sala allahu alayhi wasalam walaysa liaxadin malaha maca rasuuli illaahi amrun wa ana aacata allahi ilaahay aacadiisa waxay ku imaan kartaa fi itibaaci amri rasuuli illaah man yudic arasuula faqad ataaca allah ayb fain qaala qaa'ilun haddii uu yidhaahdo mid wax yidhaahdo fadlulnii waxaad i tusisaa calaa anna cumara ninka cumar oo cumar bna khadaab radia allahu canhu camila shay-an shay inuu sameeyey uma saara ilaa gayrihi shaygaas waxaan ahayn haddana uu qaatay bikhabarin bisababi khabarin oo u qaatay khabarko bikhabarin oo u wareegtay sababtiisa can rasuuli laga wariyay wuxuu ihi middaan waxaan ogaanay waxaad i tiriyey hadalkaan cumar hadduu soo gaari lahay waa qaada lahay tan waaba isla dhigna meesheeda laakiin wax intuu cumar xukmiyey wixii uu xukmiyey wax khilaafsan xadiid sugaya markuu yimidna cumar arrintiisa uu ka soo laabtay hadalkuu xukmiyey bal wax iiga sheeg buuri saan u ogaada markaas cumar xadiidkan hadduu soo gaari lahay waa ka noqolahay saan u aamino cumar oo hadalkiisa ka soo noqday liajli xadiidi rasuuli lahi uu soo noqday waxay ka tusi baa layidhi qultu waxaanuu idhi buu idhi fain awjadtukahu haddaan kuu ahaysiyane istifhaam waay fain awjadtukahu haddaan kuu ahaysiiye balka waran alii qaala ninkii wuxuu leeyahay fa fii iijaadika ahayntiinsi kaas oo aad ii keento iyaaya aniga aad ii ahaysiiso dalika midkaas daliilun baa ku sugan calaa amrayni laba i itusinayaa axaduhumaa anahu shanii qad yaquulu anahu ana cumar qad yaquulu inuu yidhaahdaa dhici karto min jihati ra'y inuu saxaabada waxaan ka qaadanaa marka qaarkood inay wax dadaalayaan ijtihaad oy ra'yigooda ay wax ku xukmana igoo nusuus aanan qaadan horta waa ka fahmayaa buur ana cumar yaquulu inuu leeyahay min jihati ra'y ida lam tuujad sunnatun oo taas marka waxay daliil u tahay qofka hadduu nas waayo inuu dadaali karaa horta ka qaadanaa buuri ko wاlaakharu midka labaad ana الsunnata idaa wujidat haddii la helo wajaba calayhi shaksigaas waxaa ku waajiba tarku camali nafsihi camalkiisa gaarka inuu ka tago oo sunnadaas uu qaato wawajaba cala annaasi dadkao dhanna waxaa ku waajibaya tarku kuli camalin camal kulligiis in laga tago wujidat isunatu sunadii la helay bikhilaafihi inay tahay camal kastoo sunada nebiga ay khilaafsan tahay in la iska dhiga meel inay waajib ku tahan ka fahmaya iyo wa ibطaalu ana sunata in la buriyo ana sunata laa tahbutu inayna sugnaanaynin ilaa bikhabarin ayna ku sugnaanaynin badahumaa bacdaha yacnii iyo in la buriyo in la yidhaahdo sunnada nebiga waxaa la xujaysan karaa qof asiga kudam ka dambeeya inuu ku camal falo aa la xujaysan karaa qaacidadii saas laheed inay buraysaan ogaanayaabuu in la yidhaahdo sunnada nebiga waxaa lagu camalfali karaa markuu axad min al a'ima ku camal falo yaa lagu camalfali karaa ninka saas ictiqaadsanay qaacidadaas burinteeda inay tahay baan u daliishanaya iyo wa ibaalu ana sunnata sunnadii in la wa ibaalu qaacidati ana sunnata sunnada nebiga laa tahbutu inay sugnaanaynin ilaa bikhabarin ay bicamali imaamin bacdahaa sunnadii gadaasheeda bikhabarin macnaha in noogala waramo dadku camal falay bikhabari can camali axadi اlaimati biha bacdaha ay bacda wujuudi sunna marka sidaasay asalka ahayd laakiin bikabarin bicamali khabarin ma imaan karayso bikhabarin an aadi can camali axadi اla'ima in noola waramo axad min alaima sunnadaas inay ku camal falaanaa shardi a qaacidada lahayd aa burayso oo sunnada nebiga ah walow cid ay kaaga hormara inay ku camal fashay inaad qaataa waajib kuga ah saasaa loola jeeda marka waxaad isaga dhigataa min baabi sharxi ilaa bikhabarin can camali axadi ala'ima a'imada axadkooda inuu ku camal falay noola waramo qaacidadii sunada saasay ku sugnaataa laheedaa burayso bacdaha bacda sunati الnabiy aw bacda wujuudi sunati الnabiy sal اllahu alيه wasalam wa culima haddana waxaa loo ogaaday annahu shani laa yuhinuhaa sunada nebiga ma daciifinayo shay-un ma daciifinayo in khaalafahaa shay khilaafo la dhihi maayo sunadii nebiga saan miyaa a'imadii baa khilaaftay marka sunadii nabigeedi waxaa daciifiyey a'imadaasaa ku camalfali waysay taas lama dhahayo buu leh laakiin dadkoo dhan hadday isku waafaqaan meel sunadii keligiis nebigana meel ay ka baxday yajibu akhdu sunati nabiy sal allahu alayh wasalam laakiin ilaahay wuxuu noogu manaystay ummaddan dhan sunnada nebiga maba ka wada tegaysaba qaar inay gafaan waa dhici kartaa ama ama jaahil ay ka noqdaan ama si kale ay u fahmaan laakiin ummadda laa tajtamicu calaa dalaala dalaalada macnaheedu sunnada nebigoo labada khilaafana waa dalaala taasna dhici mayso walidaalika ijmaacu lumma xuja marka le saas waay qultu marka waxaan u eriyay qultudaas macnaheedu waxaa loo jeedaa ninkii dalabkiisii waxaad i tusaa cumar oo wax inta sameeyey kadib xadiid nebigu u caddaaday hadalkii hore u sameeyey ka soo noqdoo sunnada nebiga awgeed u soo noqday itusisaan u ictiqaadiyey khabarkaas kale hadduu soo gaari lahay waa ka soo noqon lahay tii ah laga jawaabay أخبرnaa سفyاn عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن cمر بن خطاaب kاna yqul wuxuu dhihi jiray cمر الdyة للcaaqilati الdyةu diyada oo khaطأa ninka lagu dilo lilcaaqilati yaa iska leh walaa tariثu الmarأaةu naagtina dhexli mayso min diyati zawjihaa zawjkeeda diyadiisa shay an ka dhexli mayso saasuu cumar dhihi jiray waxaan ognahay ninka gaf haddii loo dilo diyada waxaa bixinaya qofka ninkaas gaf u dilay dadka uu ka dhashay qabiiladiisaa la bixinayso oo waajib sharcan ama soo baryad ma ah marka sidaa daraaddeed alaqrab falaqrab ilaa diyada ay ka dhammaystirto taas weeyaan hadda laga hadli maayo dadka diyada bixina maanta laga hadli maayo diyadii ninkii khata'a lagu dilay caaqiladii hore ay soo bixisay diyadaas yaa qaadanaya ninkii la dilay waa markaan ninkii la dilay diyadiisi yaa qaadanaya cumar ibnu khadaab waxau leeyahay ninkaan hadduu khata wax ku dili lahay diyadii caaqiladii ama qaraabadii diyada ka bixi laheyd diyadiis ha loo qaybiyo dadkeena hadda soomaalida sida ay ictiqaadiyaan wa oo ninkaan haddii maanta inta la dilo oo diyada ay soo qaataan qabiilkiisaa qaybsanay baynamaa saas saxiix ma ah ninkaan haddii la dilo diyadiisa waxaa iskale warahadiisii dhexlaysa walidaalika marka qaarkood waxaa laga yaabaa agooman intuu ka tegay qabiilkii oo dhan ay ku ijmaacaan caruurtii agoomankii xoolahoodii in la cuno xoolo agoon ay leeyihiin in la cuno dhibkeeda ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataamaa dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciiran bay soo galaan jasman ah marka cumar markii hore wuxuu u fahamsanaay maadaama ay caaqiladaa ninkan hadduu wax dila ay ka bixilahayd diyada ayga allah siiyo saasuu fahamsanaay naagtan marka wax kumalaha saasuu dhahay ayb xataa akhbarahu intuu ugu waramo addaxaaku bnu sufyaan ninka la yidhaahdo anna rasuula allahi ilaahay rasuulkiisa kataba ilayhi inuu soo qoray daxaaq baa loo soo qoray oo waxaa loo soo qoray an yuwarisa inuu dhaxal siiyo imrata imra imra'ata ashyam ninka ashyam la xaaskiisa addabaabi min diyatihi ninkaas ashamka oo khata ama gafka lagu dilay diyadii ka timid inuu naagtiisa wax ka siiyo yaas nabiga alayh salaatu wasalaam uu soo faray ninkaas farajaca cumaru baa noqday ilayhi ilaa dalika alxukmi buu usoo noqdoo tiisii hore waa ka soo laabtay taas maxay noqotay markaan cumar wuxuu dhihi jiray ay u caddaatay inuu rasuulka xadiidkiisa khilaafsan yahay cmarka farajaca can xukmihi ilaa xukmi الnabiy salى اllahu alayh wasalam musanifku wuxuu uhi waqad fasartu hada alxadiida xadiidkan asiga waan fasiray qabla hada almawdica makaankan meelan aan ahayn hadda m nama soo hormarin xadiidkan kitaabkan laakiin imaamu shaafici kutubtiisa dhanow ka wada hadlay yani hadda ka hor baan soo sharxay meelay ahaydna hadda ma xasuusta buu leeyahy kitaabkiisa oo kitaab lum la yihahdo si fiican ugu sharxay kayfiyada looga soo qaatay istidlaalkii waxa dhan waay kitaab ikhtilaaf ilxadiidna saas oo kale wa xadiidkan duruq badan ou leeyahay oo saxiixa la iskuma khilaafsan inkastoo isnaadkan hadirtaan uu yahay isnaad oo munqaطica ayb sufyaan haddana akhbaranaa sufyaan can camr bni dinaar wabni طaawuus can طaawuus ana cumara qaala cumar wuxuu yidhi udakiru llaha ilaahay waxaan xasuusinayaa imra'an shaksi samica min annabiyi ka maqlay fi ljaniini canuga caroosha ku jiro waxay diyadiisa tahay ninkii rasuulka ilaahay wax ka maqlay ilaahay baan xasuusinaa hanoo sheego udakiru llaha waxaan ilaahay aan xasuus bimacnaa ilaahay baan ku dhaarina oo kale ay la mid tahay imra'an shaksi samica maqlay min annabiyi sala allahu calayhi wasalam fi ljaniini caruurta caloosha ku jirto shay an ninkii ka maqlay inuu wax ii sheega yaan ilaahay ku xasuna wax ii sheega faqaama waxaa istaagay xamalu bnu maalik bni naabiqa ninka la yidhaha istaagay faqaala wuxuu ihi kuntu waxaan ahay bayna jaaratayni laba jaara dhexdooda baan ahay oo lii aniga ii sugnaatay yacnii jaaratayn wuxuu ula jeedaa daratayni laba hariifo ama laba naagoon laisla qabo waxaad u magacaawdid laba naagoon isla qabo dhex joogay buuri daratayn waxaa dara loo yihi bimacnaa ana kula waaxidati minhumaa taduru اlأkra daa'iman masayr kama tagta naag baa la yihahdaa sideeduba nin baa waxaa la yihahdaa soomaalida waxay tidhaahdaa waxay soomaalida ku mahmaaday nin baa waaa waxaa la yidhah lyidhi khilaaf waa dhammaaday hadda kadib lama arkay marka khilaafkia ah wuxuu iri ma waxaa la waay nin laba naag qabo maa la waay buuri intiiba nin laba naag qabo uu jooga khilaaf haddaan ahay aniga maba baxsanayo waan joogayaa buuri ficlan yani sida haddeertaan ka muuqato yani haddaad ufiirisataa zawjaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam dad ka fiican oo lagu dayan lahay ma jiro maca daalika siday isugu masayri jireen oo tartan nabiga calayh salaatu salaam ugeli jireen wax la koobi kara ma marka ninkaa wuxuu li kuntu bayna jaaratayni baan ahay oo lii an ii yacnii daratayni laba naagoo laysla qabo fa darabat ixdaahumaa midooda waxay ku qara ku garaacday alukhraa midda kale bimistaxin bay ku garaacday yani qori laankaad ah qori meelaha aqalaha markii la dhisanayo qoryaa lagu istaajiyo weliba kuwa geeska oo kale xoogga leh kuwa xoogga leh oo macnaha khaymada kuweeda xoogga leh mistax la yidhaahdo marka laankaad baan annaga ku magacowna yaa lagu garaacay fa alqad janiinan mayitan marka markii caloosha loogu dhuftay qorigii weyninka badnay fa alqad janiinan mayitan waxay soo tuurtay canug oo meyd ah faqadaa fiihi rasuulu اllaahi wuxuu xukmiyey biguratin gura buu xukmiyey gurada waxaa lagala jeedaa bariir waa laiska yidhaha markeeda luqa ahaan laakiin hadda waxaa loo jeedaa ama addoon oo oo lab ah ama iyadoo dhidig ah ama ow cabd bigurati cabdin aw ama sidaasayba riwaayaadka ku soo aroortay oo saxiixa ah yacni addoon ama nin ama naag midkood yaa diyo looga bixinaya haddii intay dhacdo qofkii uu na nabar ku dhufto oy naagtii canugu mayda soo riddo maydaa la yidhi waxaa ka baxay asoo nool hadduu soo baxa kadib oo u dhintay waa qof noola la dilay waa taas diyadeeda ay kaamilaa la bixina laga hadli maayo laakiin hadda waxa weeyaan fa alqat janiinan mayita saas loo leeyahay lama oga inuu hore usii dhinsanaay inuu hadda dhintay lama ogo markaa waxaa laga bixinayaa hal adoon ama dhidig ama lab ah waxay ahaataba faqaala cumaru wuxuu yidhi low lam asmac fiihi haddaan xadiidkaan maqli lahayn laqadaynaa bigayrihi asiga waxaan ahaynaan ku xukmi lahay bu laqadaynaa bigayrihi baan ku xukmi lahayn oo waxaan dhihi lahayn wax kale hala bixiyaan dhihi lahayn xadiidkaanana soo gaaray buuri taas waxay daliil u tahay in xadiidka qofka yani mahmaa balaqa darajatu inuu xadiidka rasuulka wax koobi kara si uu imaam shaafici u soo sheegay cumar ibn khadaab baa garan waay markaasaa nin e, wuxuu gartay daxaak ibni e, maxaan idhaahdaa ibnu sufyaan yaa gartay markaa ama xamalu bnu malik yaa gartay marka yani waxay tahay sunada nebiga mufaraqa bayna annaasi weeyaan sida noo imaadoon wa qaala gayruhu wuxuu yiriyey inkidnaa waxaan ku dhowaanay an naqdiya inaan xukmino fii mili haadaa midkani waxaa lahal ah bira'yina annaga ra'yigeenna inaan xukminaan ku dhowaanay oo nebiga hadalkiisii haddaanan helin laakiin markaan nabiga